والعاجل والآجل أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح وقراءة كتاب fii leylatihi aluulaa leylata asabt althalit min shahri illahi almuxaram caama alfin waarbacumi'a wa sabca wa halaatiin min hijrati almustafaa sala allahu calayhi wasalam dimna silsilati duruus fii mutuuni alxadiidi annabowiy ashariif bad'an bikitaabi alarbaciin waintihaa'an biاlsunani wasaxiixayn yasara allahu tacala alitmaama waاlkmaal warazaqana alikhlaasa fi alqowli walcamal ونفع الدارس والمدرس والسامع والمسمع إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين اللهم آمين ilaahay baa mahadla subxaana wa tacaala rabbigii noo taysiiriyey caawa inay noo noqoto habeenkii aan bilaabi lahaynay axaadiista nabigeena calayhi afdal asalaatu aska tasliim kutubka kitaabka ugu yar annagoo hadafkeenna uu yahay insha allahu casa wajal inuu rabbi noo taysiiriyo rajo weyna ka qabno inaan kamilna sunanka iyo saxiixeynka insha allahu casa wajal iyo inta ka yarba muqadimada carabiga ku baxday oon jeediyey waxay tahay fariiqo mutabaca ah oo muxadisiinta dadka xadiidka nabigeena calayhi salatu slam ka shaqayn jiray oy mihnada iyo wadiifada u ahayd ilaahayna subxaana wa tacala uu diintan ku xifdiyey ariiqo ay mari jireen ay ahayd majaalistooda ama fadhigooda waxay ku bilaabi jireen inay muqadimaadka noocan ah ay akhriyaan inay sanad iyo riwaayad ay taxanay ahaan jirtay sidaa awgeed ayaa waxaan ku bilaabay fadhiga inaan ka waramo ama aan bidhaamiyo silsiladda xadiidkaas culimmada in badan oo ka mid ah ay u yaqaanaan xadiid alawaliya xadiidka ku taxan awalu man xadaanii awalu man xadaanii awalu man wahaakada xadiidkan wuxuu noqdaa sida badan ilaa laga gaara muxuu ah, nin la yidhaha sufyaan ibnu cuyeyna radia allahu taala raximah ilaa laga gaaro inta ka sokayso qof kasta oo muxuu ahaa xadiidkaas wariya wuxuu yidhaahdaa wa huwa awalu xadiiin samictuhu minhu marka xadiidka isaga ah macno weyn buu xabaarsan yahay nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam awaliyadaas oo latiifadaas sanadka marka laga tago macnaha uu xambaarsan yahay macno aad u weyna macnaha muxuu yahay nabigeena wuxuu leh sala allahu calayhi waaalih wasalam alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan dadka naxariista oo khalqiga u naxariisto rabbi baa u naxariis subxaana wa tacaala allihii raxiimka raxmaanka ahaa ayaa u naxariisto kadibna markuu qaacidadaas nabigeenna taqriiriyay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahy marka amar buu bixinayaa wuxuu leeyahay irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi samaa khalaa'iqda uu rabbi uumay oo arlada ku sugan gudaheeda u naxariista nooc kastaba ahaadeene rabbigii samada ku sugnaa ayaa idiin naxariisani markaa maadaama ay qaacidadaas taagan tahay amarkan uu taagan yahay daraa'iqda ama jidadka naxariista aad bay u badanta jidadka naxariista waxaa ugu muhiimsan qofka wax dhigo oo macallinka ah ama mudariska ah inuu diintan u fududeeyo u taysiiriyo u sahlo cidda doonayso ayaa naxariista waxyaabaha ugu weyn ka mid ah wa calayhi ayaan marka fadhigaan u fadhinaa insha allahu casa wajal in aan u taysiirino loo yasira loo fududeeyo dadka dalbaaya xadiidka nabigeena calayhi isalaatu salaam muddo yar oo kooban in ay ku maraan laa shaka sida qur-aankaba uu yahay aqraabta ama danaha qur-aanka loo aqhriyo tadabur keligii ma ahan waxaa ka mid ah aqraarta qur-aanka loo aqhriyo litacallum in la bartaa loo aqhriyaa canuga yar oo shan iyo toban jirka ka yar tadabur muxuu ka yaqaana waa maya aqrintiisa marka waxaa weyan laa shaka hawaabna way leedahay wuxuu u bartaa marka litacallum kadalika qur-aanka waxaa loo aqhriyaa laysa litadabur axyaana bal liistishfaa in qofka muxuu ahaa lagu tufo kadibna uu ku caafimaado ayaa loo aqhriyaa waayriha min alaqraad alkaiira ilaa sideed qarado ayay culamada gaarsiiyaan qur-aanka loo ariya xadiidka nabigeenana waa la mid calayh salaatu wasalaam isna aqraabta loo akriya iyadna way badan tahay mid waxaa laga yaabaa inay tahay lilfiqi walitafhiim in hal xadiid muddo dheer la akriyo si ummaddii ay ugu dhargaan oo waxaa weeyaan macaanidiisi dhan walba iyo axkaamta u xambaarsanaa in ummaddii si fiican looga muxuu faahfaahiyo waxay ka mid tahay ujoodooyinka iyo aqraabta xadiidka nabiga loo akhriya calayhi salatu salaam waxaa ka mid ah lilmuruur in la dulmaro in la dulmaro xadiidka nabiga alayh salatu slam oo qofka dhagaha loogu rido ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah lilmuraajaca qofka inuu muxuu ahaa horaana usoo maray waxaan inay u noqoto cashar celin ay u noqoto ayaa ka mid ah marka hadafka iyo qaradka annaga insha allahu tacala aan ka leenahay tadriiska iyo dhigitaanka dowrkan insha allah caza wajal wuxuu yahay in la dul maro xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo arbiciinka ilaa sunanka iyo saxiixeynka la maro muddo kooban oo qiyaasi ahna lagu maro in sha allah caza wajal ilahay baan ka baryaynaa subxaana wa tacala biasmaai اlxusnaa wa sifaatihi اlculaa inuu noo taysiiriyo noo kamilo adduuniya aakhrana na guuleeyo kadibna waxaan u gudbaynaa insha allah caawa hadduu ilahay qadaro majliska wuxuu noqon doonaa waa majlis koobaad kitaabkan waxaan isku daynaa insha allah caza wajal inuu ka badanin lix majlis inuu lix majlis insha allahu tacala ku dhammaado ayaan rajaynaa biidn illah caza wajal majliskan koobaad marka waxaan ka hadli doonaa ahamiyadda uu leeyahay xadiidka nabigeena calayh isalatu wasalaam kadalika waxaan ka hadli doonaa nubda muujaza can alimaam الnawowi wa kitaabihi اlarbaciin imaam الnawowi oo tarjamo yar aan ka bixinno kadibna kitaabkiisa arbiciinka ahna isna aan in yar ka taabano guud ahaan looga hadlo waxaan kusoo khatimi doonaa insha allah caza wajal muqadimada kitaabka arbiciinka ah oo imaam nawowi u sameeye waa muqadimo aad u qiimo badan oo nafiisa ah imaam nawowi xaqiiqatan muqadimaadkiisa waad la yaabaysaa isna waxaa la mid ah imaam muslim oo saxiix muslim markuu muxuu ahaa muqadimadiisa xitaa waxaa lagu qaatay risaalooyin magister iyo doctora lagu qaatay muqadimada imaam muslim kitaabka eh, mxuuha saxiixiisii ah marka muqadimaadka wax badan oon caadi ahayn ayaa ku jira insha allahu tacala taan waa ku khatimi doonaa ahamiyadda haddii aan ku bilaabo xadiidka nabigeena calayhi salaatu salaam in la barto oo meel laga keeno ahamiyad inteela uu leeyahay huwa aladii bacaa fi اlummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikmata ilahay wuxuu soo bixiyey nabi moxamed alayh salatu salaam ummiyiintii dadkii aanan si wax loo qoro iyo si wax loo akhriya aanan aqoonin ayuu rabbi subxaana wa tacala usoo saaray nabigaas nabi moxamed alayh salatu salaam kadibna wuxuu ku dul akhrinayaa aayaadka kadibna wuu ahirayaa wuxuu kalou barayaa axaadiista xikmadda waa axaadiista nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wayucalimuhum اlkitaaba qur-aanka ayuu barayaa iyo wاlxikmata sunadii weeyaan marka marka ahamiyadaas intaa la eg nabigeena soo saaritaanka la soo saaray inuu qur-aanka dadka baro iyo inuu sunnada baro ayaa ka mid ahaa sal allahu calayhi wasalam xadiid aada u cajaa'ib badan ayuu nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam ka waranaya cabdullahi bn mascuud abu cabdiraxmaan wuxuu leeyahay cabdullahi bn mascuud nabigeena ayaa waxaa ka maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam isagoo lah nadara allahu imra'an samica mina shayan faballagahu kama samica faruba mubaliin faruba muballagin awca min saamic xadiidkaas imaam tirmidi iyo ibnu maajah ayaa wariyey waana xadiid saxiix ah wuxuu leeyahy nabigeena sala allahu aleyh wasalam rabbi ha nuuriyo oo ha iftiimiyo oo ha wanaajiyo oo ha barakeeyo qof naga maqlay qowl annaga aan leen naga maqlay kadibna sidii uu maqlay dadka u gaarsiiyey qofka isagaa nabigeena calayh slat slam wuxuu ugu duceeyey inuu nuuriyo inuu ilaahay barakeeyo inuu booskiis kor u qaado xadiid nabigeena sala allahu calayh waaalih wasalam uu leeyahay markaad maqashid kadibna sidii u ahaa aad u qabatid kadibna qof kale aad gaarsiisid ducadaas nabigeena ayaa kugu dhacay sala allahu alayh ali wasalam ducada nabigeena alayh sala slam mustajaab weyaan lama radiyo nabiga wuxuu ku celiyay sala allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay faruba mubalagin awca min saamic qof la gaarsiiyey oon aniga iga maqlin oo qofkii u gaarsiiyey qofkii la gaarsiiyey ayaa mararka qaar in badan ama mararka qaar eh, ka bato oo ka xifdi bata oo ka aqoon bata qofkii wax gaarsiiyey culimada hadda weyn ood aragteen oo qur-aanka fasiro tafsiirka muxuu aha ummadda u fasiro macallin baa qur-aanka soo baray macalinka isaga qur-aankaas raggaas isaga ayaa gaarsiiyey laakiin sida dhabta ah xagga fiqiga iyo aqoonta waxaa ku aqoon badan baabka isaga ah laa shaka qofka sheekha ah waa mubalaqkan sheekhii isaga ah oo la gaarsiiyey ayaa laa shaka kaga aqoon badan macalinka gaarsiiyey sidaasoo kale cilmiga qof baa muxuu ahaa mimbar fuuli amaba korsigu ku fadhiisani kelimuu sheegi kelimadii dad badan baa ka maqli dadka iyaga ah ka maqli in badanoo ka mid ah way kaga aqoon badnaanayaan marka ciladaas uu nabigeena ku celiyey sala allahu alayh waali wasalam marka adi gaadsiinta lagaa helo gaadsiintana waxaa ka horraysa inaad adiga qabatid ood sidii aad nabigu u sheegay sal allahu alay slam u qabatid kadibna aad gudbisid si aad ugu guulaysato ducadaas nabigeena calayh salatu salaam alimaam shaafici isagoo ka hadlaa xadiidka iyo qiimihiis wuxuu leeyahay raximah اllahu raxmata waasica man alaba alxadiid qawiyat xujatuhu qofka xadiidka dalbo oo xadiidka nabigeena sala allahu alayh ali wasalam barto xujadiisa aad bay u xoog badnaanaysaa garta xaggiisun bay maraysaa daa'iman qofka aanan xadiidka aqoonin daaima waa laga muxuu aha waa laga reeyaa wuxuu la imaanayaa hadal uu sheekh sheegay wuxuu la imaanayaa muxuu ahaa xadiid daciifuu la imaanayaa wuxuu la imaanayaa afkaar kadibna waxaa la hordhigaya xadiidka nabigeena aleh slat slam oo saxiixa ah kadibna xujadiisa halkaasay ku buraysaa man alaba alxadiida qawiyat xujatuhu alimaam sufyaan athawri calayhi raxmat ullah ayaa waxaa la yidhi isagoo weliba nin weyn noqday xadiidkan aad u daba socda sheekhna ah ayaa waxaa la yidhi ilaa mataa tatlubu alxadiid xadiidkan weliga aad daba socota muxuu ahaa oon kaa dhammaanaynin wuxuu leeyahay wa ayu khayrin ana fiihi khayrun min alxadiid khayrarka badan iyo wanaagyada badan oon ku jira xadiidka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam oo la dalba midka khayr badan miyaad taqaanaa wanaagyada badan oo aniga aan faraha kula jiro oon aada kadibna oon iskaga taga aan wanaaggaas ayaa ka wanaag badan xadiidka ina alxadiida khayru culuumi اdunya adduunkan culuumta la barto isaga ayaa ugu khayr badan ayuu leeyahay raximah llahu raxmata waasica hadal wanaag badan saasoo kale waxaa ku hadlay alimaam الshawkani raximah اllahu raxmatan waasica fii kitaabihi adab الطalb wamuntaha اlarab wuxuu leeyahay iclam ana acdama alculuumi faa'idatan waakaraha nafcan waawsacaha qadra waajalaha khaطra cilmu الsuna اlmuطahara fainahu اladii takafala bibayaani اlkitaabi اlcaziiz uma istaqala bima laa yanxasiru min alaxkaam waxaad ogaataa ayuu leeyahay culuumta kan u weyn oo u sarreeyo oo xagga nafcigana ugu badan xagga qiimo ahaanna u waasacsan xagga wanaaggana ugu weyn waa cilmiga sunnada nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam maxaa yeelay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tan kafaalo qaaday in qur-aanka lagu caddeeyo in lagu caddeeyo qur-aanka qur-aanka kariimka kitaabka alla subxaana wa tacaala salaadoo kale tusaale ahaan wa aqiimu asalaata wa aatu zakaata warkacuu maca alraakiciin intaas haddii noola dayn lahaa oona nabigeena sal allahu aleyh waali waslm xadiis aan la heli lahayn see loo tukan lahaa waxaan filayaa dhowr muxuu ahaa qaybood aan u kala qaybsami lahaynay si kala duwan baan u kala dukan lahaynay laakiin qur-aankii sunnadaa caddaynaysa ayada haddaan la helin qur-aan caddaanan lama arko intaa waxaa dheeri la sii ah waxay la gooni noqotay axkaam aad u badan oon la koobi karin oon qur-aanka alla haddii aad si kasta u rogrogto aadan helaynin ay sunnada gooniela noqotay marka ikhwaani axaadiista nabigeena sala allahu alayh waali wasalam qiimaha iyo booska ay joogta waxaa weeyaan boos fudud ma ahan waxaa arrinta ayada runtii daba maray oo qiimaha axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam ay leedahay aanan aad u ogaanin kadibna baadiyoobay guruubyo badan waxaa ka mid ah nimin la yidhaahdo alqur'aaniyuun oo shibha qaara alhindiya bakistan iyo hindi iyo bangladesh iyo dhankaas ka bilowday haddana meelo badan ku faafay oo qur-aanka muxua on la taagan nimin cusubna ma ahanoo wakhtiga xataa ay raggii ibnu siriin iyo raggaas ay joogeen oo taabiciintii qayb ka mid xataa ay joogeen ayaa waxay dhihi jireen laa tuxadina ila bilqur'aan xitaa qaar saxaabadaa jooga alai slat slam laa tuxadiuuna ila bilqur'aan marka axaadiista nabigeena sala allahu aleyh waali waslem booskaas ay joogaan lagama maarmi karo qofka mu'minka ahna hadduu doonaya inuu maxua diinta alla barto waa inuu kitaabka alla barto kadibna sunnada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam uu in badan ka qaato qayb badanna ka qaato waxaan u gudbayaa marka tarjamada imaam annawowi caleyh raxmat ullah isaga inaan muxuu ahaa iyo rabbi dhaaminno imaam nawowi wuxuu ahaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa alimaam alcaalim azaahid abu zakariya muxyidiin yaxya ibnu sharaf ibnu lmuri ibnu xasan ibnu xuseyn ibn muxamed ibn jumca ibn xizaam alxizaamiy alxawraaniy dimishqiy shaaficiy ninkaas waa imaam الnawowi caleyh raxmat اllah magaciisa waxaa weeya yaxya bin sharaf annawowi kunyadiisa kunyada waxaa la yidhahdaa wixii ama aabba lagu bilaabay amaba hooyo lagu bilaabay iyo wix la mid ah maa sudira biabin aw um abu cabdillaah iyo ummi cabdillaahi oo kale kunyadiisa marka waxaa la yidhaha abu zakariya annaga waxaan ogsoonahay oo noo imaan insha allahu caza wajal in imaamu nawowi uusan weligii guursanin afartan iyo shan sanana uu ku dhintay abu zakariyana waa la yidhi say isu qabanaysaa marka waxaa la mid ah iyadna ummunaa umu lmuminiin caaisha radia allahu tacala canha wa ardaaha iyadna waxaa la yidhaha ummi cabdillaah iyadna weligeed waxba dhalin arrinta ayada waxaa weeyaan waa ariiqa iyo jid ay lahayd niminka reer carbeed ay lahaan jireen oo ah abu zakariya oo kale yaxya maadaama la yidhaahdo qofkii yaxya la yidhaahdo in abu zakariya kunyo looga dhigo qofkii yuusuf la yidhahdana in kunyo looga dhigo abu yacquub carabta ayaa lahaan jirtay oo ariiqa ay carabta maraan ay ahaan jirtay tan kale qofka marka la ixtiraama ama la qiimaynaa ilaa hadeertaan la jooga in abu hebel la yidhaahdo oo abu cabdilaah abu yuusuf abu cali ama umu fulaan la yidhahdo oon qofka magaciisa murtaxan aan la sheegin arinta ayada waa dhaqan carbeed oo weliba karam iyo wanaag ayaga in badan ay u arkaan haddii aad qofka tira warhebelow sida annaga hadda dhaqankeenna caadiga ah oon dhibka lahayn aad tidhahda waxaa laga yaaba qofka inuu yihahdo qofkaan ma xishoonay miya kuma karaamaynay miya waa nin sheekh oo caalim oo tiri warhebelow saas oo kale saasay u arkayaan marka qofka haddii marba uu qof yara muxtaram yahay in la yidhahdo abu fulaan saas ayaa waxaa weeyaan dhaqan u ahayd marka sidaa darteed abu zakariya ayaa la yidhi wuxuu leeyahy laqab laqabka isagana waxaa weeyaan oo caam uu ku yahay muxidiin laqabka isaga asna waa koofaarta amaba naanaysta ayaa la yidhaahdaa eh, laqabka ta ayada marka maa ashcara bidamin aw madxin ayaa la yidhahdaa wixii ku kutusa ama ammaan ama ku kutusa cay oo qofka mxu haddii la yidhahdana uu farxa oo magaca lagu saa loo sheego ama uu mxuuaha ka xumaado ayaa la yidhahdaa laqabka laqabkiisana muxidiin diinta kii nooley waxay ka soo naqlinayaan rag badan inuu aad u diidi jiray in la yidhahdo muxidiin maxaa yeele waxay tusaysa taskiya iyo qofka in la ammaano diintii kii nooleeyey ficlan wax badan buu diinta ilahi u qabta subxana wa tacaala laakiin wuu naci jiray raximah ullah waa reer dimashiq oo magaaladan eh, dimashiq ayuu ka waxbartay ummaddana wax ku baray eh, kadalika waa shaafici min alaima alkibaar ashaaficiya soomaali annaga kolleyba haddii imaami nawowi la yidhaahdo waxaan filayaa nin shaafici ah oo nooga muxuu ahaa culays badan oo nooga fadli badan oo annaga waxtar ahaan nooga waxtar badan wuu yaryahay maxaa yeelay kutubta ama fiqiga ha noqdeeno ama axaadiista ha noqdeeno oo annaga taqriiban noo ah gacan midig noo ah oo annaga aan diinta alla ka baranno inta badan in badan oo ka mid ah imaam nawowi ayaa waxaa weeyaan raximahullah alifay waxaa ka mid a ah kitaabkan hadda gacanta aan ku hayno oo kitaab alarbaciin anawowiya waxaa ka mid a ah kitaabka riyaad saalixiin oo guri guryaheenna ka mid aan laga weynaynin waxaa ka mid ah sharx imaam muslim sharx saxiix imaam eh, muslim oo alminhaaj kitaabkaas oo muxuu ahaa sharaxa eh, saxiix muslimka imaam nawowi asna muxuu ahaa alifay dhanka kale aad oo ka muhiimsan annaga markaan ka soomaalihaan dhahno kitaabka la minhaajka oo qofkii minhaajka aanan aqoonin shiikhnimo iyo eh, aqoon iyo aan loo tiirinin fiqiga xaggiis khaasatan isna mualifkiisa waa imaam nawowi caleyh raxmat ullah marka imaam nawowi runtii booskiisa boos fudud ma ahan dhalashadiisa waxay ahayd sanadkii lix boqol soddon iyo ko hijrada nabigeena calayh isalatu asalaam bishaan hadda aan ku jirno kale oo bisha muxaram ayuu dhashay raximah llahu raxmatan waasica wuxuuna geeriyooday hijrada nabigeena sal allahu aleyh waalihi waslem markay ahayd lix boqol lixdan lix boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ayuu geeriyooday macnaheedu waxay tahy marka hadda caawadan aan joogna ama bishaan aan ku jirna marka laga tiriyo ilaa maanta intuu dhexayso toddoba boqol iyo lixdan sano ayuu imaam anawowi sii mootan yahay ood geeriyooday maca daalika innagana min maalintaas ilaa maanta xortiisii ayaa adduunkii meel walba joogta annagaa ka mid ah culammada ka mid ah ardaydeenna ka mid noqon doona insha allah caza wajal wahaakada aw cilman waraahu waa cilmi aanan go-aynin marka imaam anawowi waa ninkaas wuxuu bilaabay cilmiga inuu dalbo isagoo yaroo todoba jir ayuu bilaabay qur-aanku ku bilaabay waliba bilawgiisana wuxuu ah bilow aad u cajaa'ib badan oo ah inuu aad iyo aad u dadaal badnaa inuu jeclaan jiray aad u jeclaan jiray in uu qur-aanka iyo hawshan diiniga ah uu ka meel keeno isagoo aad u yar nin wanaagsan oo culimmadii wakhtigiis ka mid ah ayaa wuxuu arkay imaamu nawowi oo ilmihii ay iskugu tageen dhammaantood oy ku qasbayaan inuu la ciyaaro ilmaha waa taqaana waa toban jir markaas taqriiban kuqasbaya waxay leeyihin illaa waa ilaa lala ciyaar isna wuu ooynayaa kuqasbaya markuu ooynaa welibu qur-aanku akhrinaya aad buu ula yaabay kadibna markuu ogaaday ninkan juhdiga iyo dadaalka ku jira ayaa macallinkiisa uu tagay qur-aanka baraay wuxuu yidhi ninkaa waxaan filayaa inuu noqon doono aclamu ahli zamanihi wa arfacihim qadran zamankan aan ku sugannahay eeaqoon ahaan ninka ugu fiican inuu noqon doono ayaan aaminsanahay ugana darajada sarreeya ee waxaad yeelaysaa ku dadaal ninkan oo juhdi badan ku bix saas ayuu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi amunajimun anta adiga ma qolyaha xidigaha fiiriyaa tahay oo dhankaas wax kala imaado markaasuu yidhi maya waa hadal uu rabbi iga dhawaajiye subxaana wa tacaala ficlan wuu ku dadaalay kadibna imaam nawowi wuxuu noqday alimaam اnawowi marka saas ayuu ahaa imaam nawowi ilaahayna subxana wa tacaala wuu barakeeyey cilmigiisii wakhtigiisii ilahay wuu barakeeyey culammada wuxuu ka mid yahay alculamaa alcuzaab culamada aanan guursanin ayuu ka mid yahay nin la yidhaha yaafici oo xertiisa ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay waxaa lagu eedeeyey imaam nawowi guur la-aanta uusan guursanin ilan guurka waa sunnada nabigeena sala allahu alayh wasalam waatزawaju الnisa faman raqiba can sunnatii falaysa minii aniga waan tukadaa waan saxdaa waan soomaa waan afuraa waan guursadaa wahaakada qofkii marka sunnadayda ka tago iga mid maaha aniga iyo muxuuaha ummaddayda ka mid maahan ama iga mid maahanba marka sunnadaas nabiga maxaad ugu tagtaa lagu qabsaday marka wuxuu leeyahay imaam اnawowi naftiisa akhsha an aatii bisunati waadkhula fii muxaramaatin kaiira inaan sunno la imaado ayaan ka baqayaa kadibna waxyaabo badanoo xaaraan aan qoorta la gal ayaan ka baqayaa qofka asagaa is yaqaano qofka alinsaanu cariifu nafsihi qof adi naftaada kaa yaqaana lama arko midi kale watiba maba haynin imaam nawowi aleh ramatullah heer xataa cunada inuu meel u doonto ma awoodi karin inuu dharka mxuah soo kala badashay ma awoodi karin maalinta wuxuu geli jiray toban iyo laba dersi ama toban iyo ko dersi ugu yaraan waa maalintii toban iyo ko dersi bal qiyaas annaga waxaa laga yaabaa dersigan maanta oon caawa bilownay oo laga yaabo inuu socdo afartan iyo sideed daqiiqo hal saac saacad iyo toban daqiiqo inaan la daa'imin baa laga yaabaa soo saa maaha nacam isagana daily iyo maalin kasta wuxuu xaadiri jiray toban iyo laba dersi ama toban iyo ko dersi sida mashhuurka toban iyo laba riwaayaadka qaarna waxay sheegayan inuu toban iyo ko dersi ahayd toban iyo kowdaas dersi marka goormaad shaqaysani goormaad naag u khidmayni goormaad ilmo dhali goormaad hawl kale qabani abadan marka waxaa laga yaabaa ka tegitaanka uu ka tagay inuu ugu tagay inuu hawshaan bal horta meel saaro malakumoodkina dee isagoo yar buu ku dhacay oo afartan iyo shan sano ayuu jiray calayhi raxmat ullah culammada aad baa loo ammaanay imaam nawowi waxaa la yaab lah runtii ilahay subxana wa tacala wuxuu ley qur-aankiisa ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sayajcalu lahum الraxmaanu wuddan dadka ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey camalka suubanna la imaaday kalgacayle ayaa rabbi subxaana wa tacala wuxuu ugu abuuraa qulubta muminiinta nabigeenana sala allahu calayh waalihi wasalam xadiid imaam muslim uu wariyey ayaa waxaa lagu yihi nabi allow qof baa intuu camal wanaagsan sameeyo salaad fiican buu dukani oo khushuuc lah sadaquu la bixi wanaag buu la imaadi wuu jihaadi waa jihaadi wahaakada wanaaguu la imaanaya kadibna dadkaa ku ammaanayaan arrinta iyada wax mudhimaysaa nabigeen wuxuu leh sala allahu aleh wasalam tilka caajilu bushra almu'min qofka mu'minka ah bishaaradii ilaahay uu u bishaareeyey inuu janneeyo inuu karaameeyo inuu meel fiican geeyo waa bishaaradii ood rabbi subxaana wa usoo dadejiyey bishaaradii ayad ahayd oo loo soo dadejin weeyaan marka imaam nawowi ficlan markaad aragto dadka culammada ah oo casriga ahaa iyo ragga ka dambeeyey sida ay ugu hadlayaan waad garanaysaa inay tahay tilka caajil bushra almu'min alimaam ibnu kaiir caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu leeyahay markuu ka warramaayey shaykhu lmadhab wa kabiiru lfuqahaa madhabkan shaaficiga ah waa sheekheedii binuudni munaasac qof kula doodi karo lama arka wakhtigiisii sheekha madhabka weyaan madhab imaam shaafici ula jeedaa fuqahada madaahibti kale oo zamankiis joogtayna kan u weyn ayuu ahaa ayuu leeyahay alimaam adahabi fii siyarihi wuxuu ku caddaynayaa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa imaam annawowi mid aad u laazima cilmiga aadna ugu dadaalo weliba daqaa'iqihi meelaha mxuua qarqarsoon oon in badan dadka ay dul maraan oo dadka ay u degin cilmiga ayuu u degi jiray hoos u geli jiray naftiisana aad buu u ahiri jiray taskiyat nafs oo istutuska kibirka kor isuqaadka halagaa sheegada baabkaas ayuu naftiisa kala dagaalami jiray kadalika abixumida iyo abiicad xumidana waa kala dagaalami jiray naftiisa aad buu u xaqiri jiray xadiidka nabigeena calayh slat slaam aad buu yaqaanay mutuunta inteeda badan oo axaadiistana kor buu ka yaqaanay ragga axaadiistana aad buu u yaqaanay wariyo wuxuu ahaan wuxuu ahaa mid aad iyo aad ugu dhargay aqoon fiican u lah culumta islaamka oo dhan ayuu leeyahay waxyaabaha laga soo naqliyo culammada islaamka waxaa ka mid ah alimaam alxaafid الsubki kitaabkiisa majmuuca ah, oo kitaabaha la alifay o islaamka culamaad islaamka ay alifeen kitaabaha ugu weyn ka mid ah ayaa imaam nawwi isagoona dhammaynin ayuu geeriyooday kadibna imaamu subki ayaa marka wuxuu bilaabay inuu dhammaashatiro isna ilahay uma qadarin inuu dhamaashatiro abcan marka markaasaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay waqad yakuunu tacarudii lidalika maca qusuurii can maqaami hada الsharx isaa'atan ilayhi wa jinaayatan minii calayh waxaa dhici kartuu yidhi kitaabkan aan u banbaxa oo inaan dhammaashatiro imaam nawowi siduu u waday adna inaan m ku dhammaashatiro waa fiqiga muqaaranka la yihahda madaahibta o dhan ayuu waxaa weeyaan isu keenayaa oo miduu ka taga aan la arkin adiladii uu keenayaa wuu tarjiixinaya hawl badan buu ka qabanayaa fiqiga marka inaan u bambaxa kitaabkaas anuu muxuu ahay aad iyo aad iyo aad nin isu dhaliila ah oo ka aqoon yar aad iyo aad uga aqoon yar booska imaamu nawowi inay noqoto ishaa'atan ilayhi inaan xumaan ku sameeyey oon booskii aad lahay iyo qiimihiisii aan mxuuha dhulka ka dhigo inay noqoto ayaan ka yaaba ayuu leeyahay oo dembi aad iga soo gaaraba lianna meel aanan gaarin inaan laacay oo imaamnawowi wuxuu mxuha meeluu maray inaan muxuu aha aan maro arintaas ayaan aad iyo aad aan u arka uu leeyahay waan ka baqaya imaam subkiina runtii aqoontiisa waa in la yaqaano oo muxuuha qarsooneen xagga cibaadada wuxuu ahaan jiray calayh raxmat mid soo jood badan iyo qur-aan akhrinta iyo qoritaanka axaadiista nabigeena iyo axkaamtaba kadalika soonkiisana aad buu u badnaa culamada qaar waxay leeyihiin kaana yasuumu dahr zamanka dhan buu soomi jiray dabcan saas macnaheeda waxaa weyaan intiisa badan weyaan lianna wuu ogsoon yahay imaam nawowi caleyh raxmatullah inay arrintaa yada ogoleen oo in qofka muxuu ahaa uu weligiis afurin ood soonaad inaan la ogoleen wuu garanaya caleyh raxmatullah laakiin inta badan wuu soonaan jiray intaas haddii aan kaga gudubna tarjamada imaam nawowi oo runtii haddii loo baahdo in la waasiciyo u baahan duruus badan waxaan u gelaynaa kitaabka arbaciinka nawowiga kitaabka arbaciinka alarbacuuna nawowiya tan koobaad waxaan ka bilaabaynaa afartan xadiid ma ahan waa afartan iyo laba xadiid muqadimana ay ka horeyso baab khaatimo ah oo kutubaha in badan aan ku olinna oo muxuu ahaa mushkilka ama waxyaabaha alfaadda iyo erayada aada adag oo ku yaala axaadiista baab uu ku sharxayay caleyh raxmat ullah saddexdaa qaybood ayuu ka kooban yahi kitaabka axaadiistana waa afartan iyo labo xadii laakiin carabta caadada waxay ahaan jirtay jabru lkasri shayga jabka ah amaba qabyada inay dhammaashtiraan haddii aad soddon iyo sideed sheegi rabo wuxuu le waa afartan hadduu afartan iyo labo sheegi rabo wuxuu le waa afartan qabyadaas ayay diidi jireen oo dhaqankoodaasas ahaan jiray alayhi marka axaadiista waa afartan iyo laba xadii taas waa tan koobaad tan labaad axaadiista kitaabkan ku sugan ood koobay waa axaadii aad u badan culimada in badanoo ka mid ah waxay ku sheegaan inuu yahay axaadiista qaarkood waxay ku sheegaan sida imaam axmed bin xambal iyo keyrkood rubca tashriic shareicadoo dhanba marka afar meelood loo qaybiya hal meeloo ka mid ah xadiidko inay sheegaan oy dhahaan xadiidkaas ayaa ku filanba amaba hareicadii o dhan mxuu ahay afar meelood hal meel waa xadiikaas inay dhahaan aw ulu diin diinta dhanba saddex meelood marka loo qaybiyo waa hal meel inay dhahaan sida loo yidhi suuraة اlkhlaas tacdul ul اqur'aan ulu اlqur'aan marka axaadiistaas imaam axmed uu sheegay waxaa ka mid ah xadiidka koobaadan ku bilaabi doona insha allah caza wajal darsiga beri oo ah inama alacmaalu bالniyaat iyo xadiidka kale oo ah kulu camali laysa calayhi amruna fahuwa rad iyo xadiidka saddexaad oo ah ina alxalaala bayinun wاlxaraama bayinun wabaynahuma umuuru mushtabihaat faman taraka almutashaabihaat faqad istabra'a lidiinihi wa saddexdaas xadiid ayaa mid walba qaar mid waxaa la yidhi waa rubcu diin ama ulu diin midna waxaa la yidhi waa rubc alislaam wahaakada tacliil ayuu saaray marka cillo ayuu saaray imaam axmed bin xambal wuxuu leeyahay maxaa yeelay acmaasha dhammaanteed lama aqbalo haddii aynan lagu taagin oo lagu dhisaniye oon lii loo helin acmaasha kale oo faraca ah oo axkaamtoo kalena iyadana waxaa laazima ah inay waafaqdo wixii nabigeena aad la imaaday sala allahu alayh waalihi wasalam waa xadiidka labaad tan saddexaadna acmaasha la qabana waxay u qaybsantaa qaar xalaal iyo qaar xaraama iyo qaar mutashaabihaad ah marka wuxuu leey diintoo dhanba diintoo dhanba saddexdaa xadiis kama baxaysa ayuu leeyahay calayhi raxmat culamada qaar marka markay axaadiistan imam nawi isna wuu sheegi doonaa oo markaa muqadimada aan gaarna insha alla caza wajal wuu caddayn doona wuxuu dhihi doonaa waxaan u doortay afartankan xadiid lianna bacdaha wasifat biannaha madaaru alislaami calayha aw hulat alislaam wamaa ila dalik wuxuu leeyahay waxaan u doortay culamada in badan oo ka mid waxay sheegeen in axaadiista qaaron keeni doona ay yihiin rubaca islaamka amaba uludka diinta wahakada saas sheegeen culamada qaar marka waxay yidhahdeen imaam nawowi axaadiid badan oo macnahaas xambaari karo oo diinta qayb iyo boos weyn kaga jira oo laga yaabo inay abwaab badan kulmiyaan ayuu ka tagay xadiista iyada waxaa ka mid ah xadidka muttafaqa ah uu nabigeenu ilay sala allahu alayh waalihi wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha waa xadiid ka warrama faraaisha ama ha noqoto qaybta muxuu ahay alfuruud almuqadara ama ha noqoto dhanka casabaadka noqoto alxiqu alfaraa'ida faraaisha ha la haleeshiyo biahliha waa lixdii qaybood lixdii wayaan alfuruud almuqadara fi kitaab illah rubuci iyo suduskii iyo umunkii iyo uluteynkii iyo niskii iyo faraaishaas marka dadkii lahaa ha la haleeshiyo wixii markaas soo hara oo intooda ka soo baaqi noqdo faliwlaa rajulin dakar casabadii ayuu ka hadlaya marka qofkii marka jooga oo ragga ah, oo u dhow ayaa marka la siinaya saasuu nabig ilahi sal allahu aleh ali waslm marka faraaisha marka laga tago aayaadka oo muxuu aha aayaat suurat nisa marka laga tago oo ka hadlaysa faraaisha waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu u yahay gundhig iyo cundo ayuu u yahay cilmiga cilmiga faraaid la yihahdo inuu sheega ayay ahayd taana waxaa lagaga jawaabay alimaam الnawowi caleyh raxmat ullahi lam yashtarid اlistiicaab shardi kama dhigan inuu axaadiista dhan oo magacaas lagu sheegay oo la yidhi ama waa ulat alislaam ama baabbay ku aadi ama waa culusta la yidhi inuu mxuu aha ku kulmiy halkan shardigaas mxuu ma shardisanin qofka uusan asaga ka dhiganin laazim oo dushi iska saarin dushi laga saaro sax maa waxaan u gudbaynaa marka insha allah caza wajal inaan galna muqadimada kitaabka muqadimada kitaabka marka waxaa weyaan waa fasir saaritaan in la dul saaro waa alfaadi ariiqadii hore culimadiina ay wax ku akhrin jireen ayay u dhowday aad iyo aad ariiqadan insha allah caza wajal aan ku akhrin doono mararka qaar waxaa laga yaabaa qofki inuu yihah war waxaan la dul oo la dudina on maxay ahayn waxaad ogaataan ikhwaani fi horaana waan sheegnay in badan iyo aqraad badan oo loo akriya xadiidka nabiga sal allahu alيh wasalam inay jirto ayaan sheegay kadalika waxaad ogaataan saxaabada nabigeena sal allahu alيh waalih wasalam cid u fasiri jirta xadidka lama arka xadiistan maanta akrinayno kumanaanka ah oo dhan mid la fasir lama arka in yar oo ishkaal iyo culays intuu ka galay kadibna ay yidhahdeen muxuu ahaa nabi alla waxa maxaa loola jeedaa oo kakooban laakiin inta badan inta loo sheega umbada dhaqaaqi jireen ay socon jireen marka issaarka dhib iyo ceeb badan ma lahan laakiin ayadna sharxii aadka u waasacsanaa lagama maarmo si loo fahmo axkaamtii xadiidka ku jirtay si loo fahmo macaanid uu xambaarsan yahay si loo fahmo lataaiftiisa dhanka ha noqoto riwaayada iyo sanadka ha noqoto ama dhanka diraayada iyo matniga ha noqoto lagama maarmo laakiin ummaddii iyo basharkii waktigan joogay dacfat ilhimam waxaa aad hoos ugu dhacay cilmigii in loo sabro ayaa yaraatay sida dhabta ah waxaa laga yaabaa darsiga maalinta u horayso masaajidka waa buuxaa maalinta labaad qayb baa bixi markii dambe waxaa laga yaaba markuu kitaabka muddo socdo inay soo hata an toban toban iyo an hakada waa dhaqan macruufa basharkaasaa ka samaysan maadaama basharku saa ka samaysan yahay in marka intaan awoodi karno laga daba tuuro marka inta weli aynan cajisin mxuu aha laga daba tuuro war sii qaata sandawaj ahaan usii qaata in la yidhahdo taas ayaa lagu qasban yahay sidaa awgeed marka waxaa laga yaabaa inaan shuruux badan iyo tafaasiil badan laga bixinin xadiidka nabigana sala allahu alayh waaalih wasalam muqadimadii aan ka bilaabayna marka muqadimadana ayadna waxaan baraarujinayaa kutubaha qaar oo arbaciinka oo nusakta hadda lahaayo kuma taalla muqadimada khaladka weyn oo dhacay ka mid tahay in laga xadfo muqadimada imaamka lianna fahamka kitaabka iyo axaadiista in badan oo ka mid ah wuxuu ku xihan yahay in gogoldhaci kitaabka la helo kitaabaha qaar uu ku yeela qaarna kuma yeelo marka qofka ku dadaalo inuu ku taxamo kitabka doonaya insha allah caza wajal inuu haysto uu helo kitaabka muqadimada lah imaam الnawwi wuxuu ley alيh raxmat اllah alxamdu lilahi rab اlcaalamiin qayuum الsamaawaati wاlأradiin mudabir alkhalaa'iqi أجmaciin baaciث الrusuli salawaatuh وsalaamuh عalayhim ilى اlmukalafiin lihidaayatihim وbayaani sharaa'ic الdiin bاdalaa'il الqaطciya وwaadixaati اlbaraahiin axmaduhu calى jamiici nicamihi وأsأlhu اlmaziida min fadlihi وakramihi wuxuu leeya imaam الnawwi caleyh raxmat اllah alxamdu mahad lilaahi allah u sugnaatay rabbi alcaalamiina makhluuqoo dhan rabbiga uu ahaa qayuumu samaawaati samadaha iyo cirarka rabbiga taagay una taagnaay io walaraadiina arradan ayada ah oon dul taaganahay rabbigii fidiyey una taagan tasarufkeeda iyo muxuu ahay maamulkeeda mudabbiru alkhalaa'iqi uunka oo dhan mudabbiru lkhalaa'iqi uunka maamulkooda u taagan oo tadbiirkooda ka shaqeeyo ajmaciina dhammaantood baacii rusuli allihii rususha soo saaray salawaatuhu ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu nabadgelyooyinkiisa calayhim rususha dushooda ha ahaata ila almukallafiina dadka mukalafiinta usoo saaray ila almukalafiina dadka la culseeyey usoo saaray lihidaayatihim inay hanuuniyaan iyo wa bayaani sharaa'ic diin diinta shareecadeeda sharaaicda diinta iyo axkaamta diinta inay u caddeeyaan bidalaa'ili daliilyaalo ay ugu caddeeyaan alqaciyati ee go-on oo xaqaa'iq ah oo xaqiiqo ah iyo wawaadixaati albaraahiin iyo xujooyin cadcad inay muxuu ahaa khalaa'iqda ku hanuuniyaan axmaduhu waxaan mahadinayaa oon umahadnoqayaa ugu mahadnoqayaa calaa jamiici nicamihi nicmooyinkiisii dhammaanteed nicamihi nicmooyinkiisa dhammaanteed ayaan rabbi subxaana wa tacaala ugu mahadnoqayaa wa asaluhu rabbi waxaan weydiisanayaa almasiida dheeri iyo biirin ayaan ka weydiisanayaa min fadlihi fadligiisa uu ii biiriyo inaad muxuu ahaa ziyaadiyo iyo wa karaamooyinkiisa tirada badan inuu rabbi subxana wa tacala isiiyo ayaan weydiisanayaa imaam nawowi calayhi raxmat ullah wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa inuu rabbi ku mahdiy subxana wa tacaala caalamka sida la yaqaano mashhuurka ah inkastoo jirta qowl kale oo caalamka inaan loola jeedin muxuu ahaa uu jira laakiin sida caamka oo mashhuurka ah alcaalam bifatxi allaam haddii caalamiina la yidhahdo caalam waa jamcu caalam kullu maa siwa allahi bay ku sheegaan in badanoo muxuu ahaa fasiro caalamka alcaalamiin haddii la yidhahdana waa jamcu caalam makhluuq oo dhan ayaa caalam loo yaqaanaa rabbi subxaana wa tacaala marka samaawaatkan isaga ayaa abuuray rafaca asamaawaati bikayri camadin tarawnaha samaawaatkan iyadoon tiir muuqdo lahayn ayuu rabbi taagay subxaana wa tacaala isaga ayaana u taagan roobka keenitaankii aftiinka ka keenitaankii kuleylka keenitaankii kula dalika risiqa keenitaankii camalkii u qaaditaankiisii isaga ayaa rabbi subxana wa tacaala u taagan nacam arladana saasoo kale ardadan isaga ayaa uumay isagaa abuuray kadibna isaga ayaa u taagan subxaana wa tacaala taagayna khalaaiqdanoo dhan isaga ayaa maamula mid buu dili miduu abuuri miduu irsaaqi miduu caafini miduu jirini miduu kor u qaadi miduu hoos u dhigi wahaakada khalaaidoo dhan rabbi subxana wa tacala isaga ayaa muxuu ahaa maamulkooda gacanta ku haya rusushana isagaa soo saaray rususha waxaa lagu sheegaa inay yihiin saddex boqol toban iyo shan ambiyadana aad maga waxaa la sheegaa cadad aad u badan inkastoo xadiidka kusoo arooray maqaal uu ku jira eh, ambiyada cadadkooda sheegitaankiisa ambiyada lasoo diray marka inay ummadda hanuuniyaan diinta ay u caddeeyaan weliba ay xujooyin cadcad la imaadaan ayuu rabbi subxana wa tacala u diray kadibna ilahay buu ku mahadnaqo subxaana wa tacaala fadliga rabbi subxaana wa tacala inuu ziyaadiyo iyo karaamadiisana wuu weydiistay afartan shan buu ku dhintay wuxuu ka tagay haddii la aruuriyana kun mujalad kitaabaha qaar oo imaam nawowi uu ka tagay waxaa laga yaaba hal kitaabo imaam nawowi uu ka tagay caleyh raxmat ullah in toban ama toban iyo shan ama labaatan qof ay ku ay ku qaataan eh, kitaab dictoor ah ama magister ay ku qaataana laga yaaba laa shaka rabbi subxana wa tacala wuu karaameeyey wajcal lii lisaana sidqin fi lakhir masjid kasta riyaadu saalixiin baa laga akhrinaya qaala imaam nawwi caleyh raxmat ullah karaama kaweyn xagey ka imanaysa ikhwaani cumrigiisana arka annaga afartan shan jirka qofka ah baladi iska muxuu yahay wa hadduu muxuu aha qaangaaraya wuxuu leeyahy marka imaam nawowi caleyh raxmat ullah tan kale kitaabkan kitaabka insha allahu tacaala hal hal mar baan mari doonaa calaa khilaaf almachuud sida la yaqaano kutubta laba jeer ayaa la maraa mar baa la akhrini kadib waa la sharxaa kadibna mar labaad baa muxuuha lagu celiyaa inay daruuro timaado oo su-aal ay timaado waa baab kale laakiin asalka insha allahu tacala anagoo waqti ka faa'iidayno hal mar baan marayna insha allah caza wajal laba marna waa iska tahayba ilan marna carabi baa lagu mari marna af baa lagu mari waa laba jeerba nacam wa an laa ilaaha ila allah wa waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooyaane alwaaxidu keli ahaa alqahaari sanduleeye khalqigiis khalqigiisuu sandulley subxaana wa tacaala nacam alkariim allihii deeqsiga ahaa alhafaar dhaafitaanka badnaa waashhad waxaan qirayaa ana sayidana sayidkanaga muxamadan ahaa cabduhu alla addoonkiis inuu yahay wa rasuuluhu alla rasuulkiis inuu yahay iyo xabiibuhu kii uu jeclaa uu yahay iyo wa khaliiluhu kii khaliilkiisa ahaa nacam afdalu lmakhluuqiina inta la khalqay ood rabbi u khalqi subxana wa tacala kan ugu fadliga badan ahaa carab iyo cajam malaa'ig bashar jinni almukarami lagu karaamay bilqur'aani qur-aanka lagu karaamay alcasiiz ee sharafta badnaa almucjiza quraanka aanka mucjizada ahaa almustamira ee weligeed socotay calaa tacaaqub siniin sanadaha isdabagalkooda la socota oo qur-aankan kun iyo afar boqol iyo waxaa weeyaan ziyaado sana ayuu muxuu ah saa u taagan yahay saasuu u socdaa weeyaan isbedelkuma dhaca kadalika rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku karaamay nabigeenna wa bisunani sunnooyin oo waxaa weeyaan nuuraysa oo nuurinaysa oo nuur u ah lilmustarshidiina kuwa hanuundoonka ah ayuu rabbi subxana watacala ku karaameeyey kitaabka qur-aanka ku karaameeyey alladii laa ya'tiihi albailu min bayni yadayhi walaa min khalfih baailka hore iyo gadaal uguma imaado inaa naxnu dikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aanka annaga ayaa soo dejinnay annaga ayaana xifdinayna ayuu rabbile subxana watacala qur-aankaas waxa lagu karaameeyey nabi moxamed alayh salat slam kadalika waxaa lagu karaameeyey bisunani almustanira sunooyinka muxuu ahay nuurka badan oo cadcad dadka hanuunka doonaana muxuu ahay nuuriso almakhsuus lagu gooni yeelay oo lagu khaas yeelay bijawaamici alkelimi erayada macaanida badan kulmiso jawaamic ilkelimka waxaa la yihahdaa kelimo yar oo kadibna macno badan xambaarsan ayaa jawaamic ilkelim la yihahdaa wa samaaxat اddiin iyo diin aad u fudud lagu karaameeyey salawaat ullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamuhu nabadgelyooyinkiisa calayhi nabigeenna sala allahu alay waslm dushiisa allah yeela iyo wacalaa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaasha kaloo soo harayna dushooda allah yeela iyo walmursaliina inta rabbi uu soo diray oo mursaliinta la soo adeejiyey iyo wa aali kullin mid kasta oo ambiyadaas iyo rusushaas ah aalkiisa dushiisana ayagana allaha yeela naxariisyaalkaas iyo nabadgelyaalkaas dushooda allah yeela iyo wasaa'ir saalixiina in alla intii suuban oo soo hartoo kalena ayna saas dushooda allah yeela saas uu yalahy aleyh raxmat ullah amaa bacdu intaa kadib faqad ruwiinaa waxaan ka warinay can cali bni abi aalibin radia allahu tacaala canhu wa cabdillahi bni mascuudin wa mucaadi bni jabalin wa abi dardaa wa bni cumara وبن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخdري رضي الله تعالى عنهم dhammaantood rabbi ha ka raali noqdee min طرqi kaثيiraaتi riwaayooyin badan biriwaayaaتi muتanawعaaت riwaayooyin kala duwan waxaan ugu warinay inta ayadoo صaxaabada ah raضيa الlahu taعalى canهum waxaan ugu warinay أنa rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslم nabigeenna qaala oo intaba ay muxuu ahaa soo wariyeen man xafida qofkii u xifdiyo oo qalbiga ugu qabto u haayo o u ilaaliyo calaa ummatii ummaddayda arbaciina xadiidan afartan xadiid oo min amri diiniha diinteeda amarkeeda ka mid ah bacaahu allaahu ilaahay baa soo saara yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fii zumrati alfuqahaa dadka fiqhiga iyo axkaanta xambaarsan kooxdaas ayaa lala soo bixiyaa iyo wlculamaai kooxda culamada ayaa lala soo bixiyaa maalinta qiyaamo inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa culamada maanta qofka caalimka laa shaka walaa rayba inuu qiimo dheerdheer yahay ummadda kale waa hadduu cilmigiisa ku camal falo wa caalimu lam yacmala bicilmihi mucadabun qabla cubaadi alwathani weeyaan marka culamadaas marka ayuu lalasoo ayaa lala soo bixiyay ayuu leeyahay wa fii riwaayatin riwaayad kalena bacahahu allahu ilaahay baa soo bixiya faqiihan caaliman isagoo faqiih ah oo axkaamta xambaarsan diinta shareecada xambaarsan oona caalim ayaa la soo bixiyaa wa fii riwaayati abidarda abidarda riwaayadiisa waxay ahayd wa kuntu lahu yowma alqiyaamati maalintii qiyama waxaan u ahaadaa shaafican erge ayaan u ahaadaa oo allaan ugu ergayaa subxaana wa tacaala iyo wa shahiidan mid u markhaati kac ayaan u ahaadaa wa fii riwaayati bni mascuudin cabdullahi bn mascuud riwaayadiisana waxay ahayd qiila lahu waxaa loo yidhaahdaa udkhul gal min ayi abwaabi اljannati shit jannada albaabaheeda mid alla midaad rabta ka gal ayaa la dhahaa weeyaan wa fii riwaayati bni cumar cabdullahi bni cumar radia allahu tacala canhu ardaa riwaayadiisini wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu alayh waali wasalam kutiba waxaa lagu qoraa oo lagu diiwaangeliyaa ninka asagaa fii zumrati alculamaa culammada kooxdooda ayaa lagu daraa wa xushira fii zumrati shuhadaa shuhadada oo jidka alla ku jihaaday oo ku dhintay iyagoo mxua dhab ay ka tahay kuna toosan kooxdaas ayaa lagu daraa ayuu nabigeenne sal allahu aleh ali wasalam intaasoo riwaayadood darteed ayaa igu xambaartay inaanna afartan xadiid aan ummaddan aan u kulmiyo saas ayuu leeyahay laakiin waxaa daba yeella war cajaa'ib badan wuxuu leeay marka imaam nawwi caleyh raxmat ullah waitafaqa alxufaadu laakiin intaas wanaag aan soo sheegnay haba jirto laakiin dadka xufaad ahoo xadiidta nabiga sal allahu alayh waalihi wasalam xifdiyey oo waardiyeeyo oo ilaaliyo waxay dhammaan isku waafaqeen annahu xadiidun daciif wixii aan sheegayna wanaag ahaa iyo axaadiistii wanaagga badnaan sheegaynay inay sanad ahaan iyo riwaayad ahaan ay daciif u tahay isku waafaqeen wain kaurat uruquhu uruqda uu ku soo arooray jidadka uu ku imaaday xadiidkaas iyo rijaasha wari haba tira bateen waqad sanafa alculamaa culamada waxay qoreen oy sanifeen radia allahu radia allahu tacaala canhum allah ka raali noqdee fii hada albaab baabkan afartanka xadiid ah maa laa yuxsaa waxaan la koobi karin oo min almusanafaati kutubo la qoray ka mid ah fa awalu man calimtuhu qof aan ogahay oo sanafa fiihi afartan xadiid qoray kan u horreeyey wuxuu ahaa cabdulaahi ibn mubaarak radia raximah اllah cabdulahi ibn mubaarak ayuu ahaa afartan xadiid buu qoray uma muxamed ibnu aslam اtuusi ninkaas ayuu ahaa isna maxamed ibn aslam اtuusi alcaalim ee cilmiga badnaa caalimka ah alrabbaani caalimka rabbaani marka loo tiiriya waa qof amarka alle rabbigii uuntay cilmiga baray jidkii u amray bes ahaay kaas ayaa caalim rabbaani la yidhahdaa alcaalim arabaani uma alxasan ibnu sufyaan النasaaئي وabu bakr اlajuriy وabu bakr ibrahim ibnu ibrahim اlasfahaniy wاdaar quطni wاlxaakim وabu nucaym وabu cabdiرaحman الsulmi وabu saciid اlmalini وabu cuثmaan الصabuni وabu cabdillaah ibn mxamedi اlanصariy وabu bakr اlbayhaqiy wakhalaa'iqu laa yuxsawna min almutaqadimiin raggaas aan sheegnay oo tirada badan oo ibnumubaarak u horreeyey una dembeeyey alimaamu albayhaqi raxmat ullaahi calayhim jamiican iyo wa khalaa'iqu culamo oo laa yuxsawna aan la koobin oo min almutaqadimiina kuwa hore iyo walmutaahiriina kuwa dambe ah marka imaam wuxuu leey jidkaan aan maray oo afartanka xadiid inaan alifa noqotay jid liiga horrey weyaan xadiidka isaga ah daciif ha noqdo laakiin culammadii islaamka ayaa muxua ah jidkaan mareen oo ibnu mubaarak laga soo bilaabay ilaa bayhaqi laga gaar ilaa khalqi aan la koobi karin khalaa'iq markuu leeyahay ulama jeedo dadka guud ahaan ulama jeeda khalaa'iq muxuu ula jeedaa culama ula jeedaa ilan taaliifka iyo tasniifka waxaa lagu yaqaanaa culama inkastoo beryahan ay soo baxday combyutar uu soo baxay google sheikh google kadibna waxaa weyaan qofka intuu internetka gala laba kelima ku qora kadibna muxuua uu soo aruuriy inta wa ka keen inta wa ka keen wuxuu ku saaraya kitaab intaa la eg marka asheikh alcallaama alfulani fulan fulan baad arkaysaa waana jaahil qofa ah. xaqiiqatan tadliiska iyo culayska dhacay oo diinta in badan dhibku keenay oo lacagihii kitaabkaad arkaysaa waaa loo garbad fiican baa loo samaynaya kadibna waxaad leedahay kitaabkan maasha alla kitaab waa soo gedi faidaa fiihi laa fiihi wax ku jira lama arkaba wax muxuu ahaa qiimala oonan ahayn muxuu in uun nuquul iyo ummad muxuu ahaa wax laga soo dhacay dhac aan cadihana socda oo khatara ah. marka marka le waa khalaa'iq marka culamada loo jeeda taaliifka lidalika taaliifka wuxuu ahaan jiray qofka markuu marxalo aad u dheer ka gaaro cilmiga ayuu taaliifka bilaabi jiray inkastoo culamada qaar baryahan ay arkay maqaalada ay qorqoreen leeyihiin altaliif atacliimi qofka inuu mxuu ahaa taliifka ku waxbartana waa la sheegaayey naam waqad istakartu llaha qodobkaas marka qodobka koowaad ayuu ahaa oo ah in uu culimadaas kaga dayanaayey tan dambana waa noo keenaya marka waqad istakartu ilaahay baan ka khayr miir dalbay waqad istakartu waxaan ka khayr miir dalbay allaha alla weyne subxaana wa tacaala fii jamci arbaciina xadiian afartan xadii inaan kulmiyo horaan waxaan u sheegnay inuu afartan in laba yahay iqtida'an anoo ku dayanaa bi haulaai ala'imma imaamyaalkaas oo alaclaam ee calamka oho aadka loo yaqaano anoo ku dayanaa iyo xufaadi alislaami islaamkan raggi xifdiyey anoo ku dayanaa waqad ittafaqa alculamaau culammadana waxay isku waafaqeen calaa jawaazi alcamali in lagu calaa jawaazi alcamali inay bannaan tahay camalfal lagu camal falo bilxadiidi aldaciifi xadiidka daciifka in looga camalfala fii fadaa'ili alacmaal acmaasha asalkeeda uu sugan yahay oo adilla saxiixa ay ku sugan in la badiyo amaba muxuu ahaa la biiriyo xadiid daciif haddii ay ku soo aroorta in looga fali karo culimmada waa isku waafaqeen ayuu leeyahay nacam caleyh raxmat ullah laakiin hadalka wifaaqaas oo imaamka soo naqliyey jamhuurta ayaa qabto laakiin dad muxaqiqiina culamada ka mid ah ayaa arinta ayada wifaaqa isaga ah diidan weeyaan oo waxay leeyihiin arrinta ayada sax ma ahan xitaa jamhuurta baneeyey arrinta ayada ah dawaabi bay u sameeyeen dawaabid bay u sameeyeen iyo xuduud bay u sameeyeen oo in la maro ay laazim tahay weyaan nacam wa maca haada iyadoo taas ay jirto falaysa ma ahan in ictimaadii cuskashadayda an cuskada calaa hada alxadiid xadiidkaas daciifka ah ma aha weyaan bal calىa qowlihi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qowlka nabigeena salى اllahu alayh waalihi wasalam ayaan cuskanayaa fi اlaxaadiiث aلصaxiixa axaadiiث oo صaxiixoo badan oo kusoo soo aroortay fadliga axaadiista ayaan cuskanayaa xadiidkan muxuu yahay liyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu qofka joogo adinka idin ka mid ah ashaahidu qofkii jooga oo minkum adinka idin ka mid a alghaa'iba qofka maqan ha gaarsiiyo saas nabigan ayaa amar ku bixi sala allahu alayh waali wasalam waa xadiid saxiixa wa qowlihi sala allahu alayh waaalih wasalam nadara allahu allaha nuuriyo iftiimiyo imra'an qof oo samica maqlay maqaalatii qowlkaygii hadalkayga maqlay oo fawacaha kadibna xifdiyey oo faadaaha kadibna bixiyey oo sii gudbiyey kamaa samica siduu u maqlay isna xadiid saxiixa uma intaa kadib min alculamaai culamada waxaa ka mid ah man jamaca qof kulmiyey alarbaciin afartan xadiid oo fii usuul اdiin caqiidada ah usuuldiin haddii aad aragto fii kutub اlmutaqadimiin culammadii hore kutubahooda usuuldiin haddii aad maqasho macnaheeda waa caqiido wa bacduhum qaarna fi lfuruuci axkaamtii iyo fiqhigii ayaa waxaa weye in ay ku alifeen ay ka alifeen afartankaas wa bacduhum qaarna fi ljihaadi jihaadka ayay ka qoreen weeyaan wa bacduhum qaarkoodna fi zuhdi adduunkan in la yaraysto oo inta un loo baahan ya laga qaato ayay ka qoreen weeyaan wa bacduhum qaarna fi laadaab aadaabta wanaagsan ayay wax ka qoreen axaadiis ku soo aroortay wa bacduhum qaarkoodna fi lkhuabi khudbooyinka nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam uu jeediyey ayay afartan xadiid ka qoreen weeyaan wa kulluhaa dhammaan qaarka caqiidada wax ka qoray qaarka zuhdiga wax ka qoray qaarka furuucda wax ka qoray qaarka ka qoray waxaa weye jihaadka ka qoray qaarka khudbooyinka nabiga ka qoray sala allahu alayh waalihi wasalam kulluhaa wa kulluhaa dhammaanta dhammaantoodna maqaasidu waa ujeedooyin saalixatun ee susuuban radia allaahu tacaala allah ka raalli noqda can qaasidiha dadka wanaaggaas u qasday nacam can qaasidiha waqad ra'aytu waxaan arkay dha marka waqad ra'aytu waxaan go'aansaday jamca arbaciina afartan inaan kulmiyo oo xadiid dabcan oo ahama ka muhiimsan min haada intaas kuwan aan soo sheegnay oo qeybta ah ka wada muhiimsan kullihii dhammaantii wa hiya iyadana arbacuuna afartan oo xadiidan weeyaan afartankaasoo mushtamila ururisay calaa jamiici daalika intaaan soo sheegnoo dhan ayay wada aruurisay wakullu xadiiin xadiiin la arko oo minhaa afartankaas ka mid ahna qaacidatun waa udubdhaxaad iyo tiir oo cadiimatun aad u weyn oo min qawaacid diin diintan tiirasheeda mxuuaha udubdhaxaadkeeda ka mid ah qad wasafahu lculamaau culamada ay ku tilmaameen bianna madaara alislaami islaamka wuxuu ku wareegsanayaa calayhi xadiidka asagaa ow huwa nisfa alislaam amaba islaamka niskiisa inuu yahay aw uluahu islaamka ulukiisa saddex meelood hal meel inuu ka yahay aw naxwa dalika ama saas si la ah culimmada ay ku sheegeen axaadii noocaas ah ayaan afartankaas xadii oo noocaas ah inaan jamciyo ayaan go-aan qaatay ayuu leeyahay uma intaa kadibna altasimu waxaan dhabarka saaranaya oo waxaa weeyaan aan qaadaya mas-uuliyaddeeda fii hadihi اlarbaciin afartankan muxuu ah xadii an takuuna inay ahaata saxiixatan saxiix inay ahaato ayaan ballan qaadaya ayaan ballan qaadaya laakin bilaxraa an takuuna haabita axaadiid sugan weeyaan laa shak ilaa fii bacdiha nooc maqaal nacam qaar ka mida waa laga yara hadlay laakiin asalka axaadiistaas waa axaadiid sugan oo nabigeena ka sugan sala allahu aleyh waalihi wasalam wixii ay wax ku jiraan insha allahu tacala markaan dul joogna ayaan baraarujin doonaa wa mucdamuhaa axaadiisteeda afartanka ah inteeda badanna fii saxiixay albukhaari wa muslim muslim iyo bukhaari bay ku sugan yihiin wa adkuruhaa waan sheegayaa tan labaad maxduufat alaaniid sanadka waan ka goynaya xadaanaa fulan xadaanaa fulan xadaanaa fulan xadaanaa fulan xadaanaa ibn cumar can nebi sal slam saxaabiga bas ayuu aan ku koobaan ku koobaya ayuu leeyahay oo sanadkii raggaas oo dhan bannaanka ayaan dhigaya wa adkuruhaa waan sheegaya axaadiistaas maxduufat alasaniidi sanadka iyadoo ka jaran liyashula inuu fududaado xifduhaa in la xifdiyo oo yacuma uu muxuu ahaa caam noqdo alintifaacu biha in lagu intifaaca in sha allahu tacaala ilahay hadduu mxuu ahay doono waqad intufica biha ficlan waa lagu intifaacay laa shaka uma intaa kadibna utbicuhaa waxaan dabadhigayaa bibayaani bibaabin utbicuhaa waxaan dabadhigayaa bibaabin baab oo fii dabti khafiyi alfaadiha alfaadeeda iyo erayada ku sugan axaadiistaas keeda qarsoon oon aad loo fahmi karin oo macnaha yar culus xambaarsan inaan caddeeyo baab arrinta ayada ayaan daba dabadhigayaa waa kii hadda an lahaa waa laga xadfay oo in badanoo ka mid ah tubaha kuma yeelno wayanbaqii waxaa haboon marka likulli raaqibin qof kasta oo doonaa fi laakhirati aakhara wanaaggeeda doonaa jannadeeda darajaadkeeda xuurliciinteeda xisaab la-aanteeda tadliilka oo muxuu ahaa harka carshi raxmaan laisu harayo qofkii aakharo wanaaggeeda doona waxaa weeyaan waxaa u habboon an yacrifa inuu garto haadihi alaxaadiid axaadiidtan inuu barto ayaa u habboon weeyaan maxaa yeelay lima shtamalat calayhi wixii ay kulsantay kulansatay awgeed oo min almuhimaati waxyaaba aad muhiimu ah oo usuusha diinta iyo furuucdeedii iyo dhan walba gelayso ayay kulansatay weeyaan oo waxtawat ay koobtay calayhi isaga oo min atanbiihi baraarujin calaa jamiici aacaati aacaadka la qabto ama ha noqoto qowli ama qalbi ama mxua xibnaha laga qabto ama carabka lagaga dhawaaqo ama qalbiga ha laga caqiideeyo amaba waxa weye xibnaha kale ha laga qabto aacaad aad u badan bay mxuu ahay koobtay weyn axaadiistaas wadalika arrinka isagana daahirun way caddahay liman tadabbarahu qofkii fiirfiiriyo aad bay uga caddahay weyaan wa cala allaahi alla weyne ayaan ictimaadii cuskashadayda alla ay ahaatay wailayhi alla weyna ayay tafwiidii amarkayga inaan uba dhigtana alla ayay ahaatay wastinaadi iyo cuskashadayda walahu alxamdu ilaahay baa mahad iskaleh wanicmatu nicmo dhanna rabbi baa iskale subxaana wa tacaala wa bihi isaga ayay tawfiiqu waafajinta iyo walcismatu dhowritaankana rabbi subxaana wa tacaala isaga ayaa iskaleh imaam anawi caleyh raxmat ullah muqadimadaas qiimaha badan ayuu kitaabkiisa ku bilaabay ilaahayna subxaana wa tacaala in badan oo umniyaadkiisa ahaa iyo in kasii badan ba rabbi subxana wa tacala wuu siiyey kitaabkana aad baa loogu intifaacay laa shaka oo guri ma jiro oo guryaha muslimiinta ka mid ah ilaa waa laga helaa waxaa weeyaan eh, kitaabka isaga ah aadna waa looga faa'iday bifadli اllahi caza wajal wabimanihi waraxmatihi wakaramihi in yar ayaan baraarujin rabaa oo ah waan soo koobay khalaas maadaama la dhaafay cafwan waa waxaa la yidhi qof aan talin jirin hadduu taliyo cid aan tegi jirna tagta marka marka jasakum la kher waa qof aan mimbarka wax ka akhrin jirin meeshaan marka waa wix tajaawus insha allahu tacala waa la hagaajin doonaa marka masalada aan baraarujirab waxay tahay darsiga dadka dhagaysta laba qaybood ay u qaybsan yihiin dad waa dad arday ah oo rasmi ah oon u baahannahay insha allah caza wajal inay cilmigan xambaaraan lagu xisaabtamo lagu imtixaano kadibna ijaazo lagu siiyo ijaazada waxaan aqooni jirnay suufiyada inay bixiyaan saasa annaga muntashir aho dadkeenna ijaazo suufin baa bixis inta muxuuha tusbax wey lagu qaato dhabarka lagaga garaaca kadibna waa ijaazasada soco lagu yihahdo saasaa loo yaqaanaa lidalika almutabaadil ila dihni dihniga qofka waxa usoo degdegaa waxay tahay ijaazo inay tahay inuu muxuu ahaa baabkaas dhankaa suufiyada saana sax maaha ijaazada waa ariiqatun saalikatun mutabacatun ladaa salafina saalix ilaa yowmina raahin waa ariiqo cilmiga lagu barta xitaa axaadiista warinteeda duruqda lagu xambaaro taxamulka waxaa ka mid ah ariiqu alijaaza walwijaada marka dad noocaas horta waa nambarka koobaad ama toban ha noqdeena ama ha ka yaraadeena ama boqol ha gaarayno waa in dad noocaas la helo oo cilmigaas xambaaro lagula xisaabtamo ilahay wuxuu naga waafajiy subxana wa tacala aan kula xisaabtano qaybta labaad waa qaybta dadka dhegaysana oo jamhuurta ah oo ka faa'ida iyaga laftirkooda kama liidana laa shaka waxaa laga yaabaa inay xifdiyaan kadibna ay ummad u gudbiyaan kadibna ummaddii ay u gudbiyaan ay ummaddii ku anfacaan labadaa qaybood taqriiban ayaa dadka ay u qaybsami doonaan insha allah caza wajal qaybta marka xisaabtanka qof aan la aqoon ma la xisaabtami karaa waa maya waxaan marka insha allahu tacaala samayn doonaa wixii majliskan dambe ka dambeeyo ardayda rasmiga ah oo kitaabka ku taxmayaan oo wakhtiga la gelinaya ila watigaa la bixinaya in wakhti lagu geliyo oo waxaa weyan kadibna aad un muxuu ahay doorkiiska maaha sax maaha dadka iyaga waa in ay qoran yihiin oo cariif iyo qof muxuu aha horjooga ay yeeshaan xitaa qofkii dhowr jeer gembiye cashirka laga buriya uusan imaanin taas culammadaa samay sida dhabta ah hala la yaabina hala yaabin arintayada waxaan garanayaa sheekhuna sheekh saalix alcusaymi caleyh raxmat ullah waan ku bilaabay markaan bilaabayey rag wax ka dhegaysta odayaal badan ba wax ka dhegaysta rag jaamacadaha wax ka dhiga oo dakaatiro ah oo ustaad korsiga ka dhegaysta casharkiis waa nin weli aan doctooro qaadanin ninka isaga ah haddii aad qof lagu hafidiyo darsigiisa wuu kicinaya masjid nabigu yuu ku ahriyaa kitaabaha qof hadduu lagu ku fidiyo majliskaas ilan xadiiska nabiga meesha lagu qaybinaya hadduu qofka lagu hafidiyo wuxuu leeyahay a mariid miyaad bugta qof jiran oo lawyaha iyo lugaha laga hay miyataho xanuunsan hadduu yihahdo nacam maa fi mushkila laakiin hadduu yihahdo waan caafimaad qaba ule bax cashirka haddamana kugu baari kara waa in marka erge la galo oo loo ergeeyo dowrkunoo qofaan dhegaysan intaana waa tacdiim iyo weynayn la weynayna xadiidka nabigeena sal allahu aleyh waalihi wasalam iyo cilmigaan ikhwani fillah marka labadaas gurubaan insha allah tacala u qaybin doonaa xilliga aadaankan insha allah waa ilaalinayna jazakum allah khayran hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdihi warasuulih wmustafa